bismillaahi raxmaan iraxiim casarkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo afartanaad oo suuratu aal cimraan ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaalaa wuxuu nooga soo warramay casharkeena ayduu ugu dambeeyey qur-aankan inuu bayaan uu dadka u yahay oo wax walba ilaahay uga caddaynaayo ayaa ilaahay soo sheegay inuu hanuun uu yahay waana uu yahay dadka alla ka cabsanaayana uu yahay ayaa ilaahay noo soo sheegay alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala hallaciifina ayuu dhah ilaahay muuminiinow kufaarta dagaalkeeda haka laciifina hana murugoona ayuu dhah ilaahay wuxuu idinku gaaray qaswada uxud adinka ayaa sharaysiinow dha ilaahay haddii aad tihiin dad muuminiin oo xaqa marka ayadahaas iyo iyo ilaahay waa nooga soo waramay eesaa waxaynu ka gelaynaa markii nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidii kale aynu ka soo warannay casharkeenni oo asxaabta rag jaraaxaysnay nabigu calayhi salaatusalaam uu amray inay dagaal maaragtay ay ku noqdaan ay aqbaleen ayaa waxaa dhacday baa layidhi qaar ka mid ah inay xanuunsadeen oo markaasi jaraaxooyinkii ay ku dhibtoodeen marka haddaan ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala haddii adinka waxaa weeye jaraaxa aydinku asiibta qaswad uxud ayagaba intoo kalentood waxay kula dhacday waa ilaahay yidhi beberay kula dhacday ayaamuhuna waxaa weeye waana wareejinaynaa dadka dhexoodowdha ilaahay oo maalin walba waxaa weeye firqo ayaa guulhelaysa si waxaa weeye loogu waano qaato iyo sida cilmiga ilaahay loogu daahiriyo dadka muuminiinta oo iimaanka ilaahay u khalisay iyo ilaahay subxaanahu watacaala inuu shahaado idinka yeelo oo shahaado ilaahay idinku karaameeyo arrimuhu waa sidaas baa ilaahay subxaana wa tacaala alla marka isagoo la khidaabaayo muminiinta ka dagaalantay qaswad wuxud ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala in yamtaskum haddaw idin taabtowna ilaahay waxaa weeye yusibkum biwuxudin weeye idid hadduu idinku asiibay qarfin jaraaxa ayuudha ilaahay in lam yamtaskum haddaw idin taabtowna ilaahay qarfin jaraaxa haddaw idin taabtow idin asiibay waxaa kaloo la akriyaa qurxuna waa la akriyaa faqad xaqeeqaha wuxuu ilaahay masal qooma qoomka waxaa saabtay kufaarta qarxun jaraaxo ayaa saabtay oo misluhu kaa masalkiisa udud hadday wax idinku gaareen buu leeya ilaahi subxaana watacaala kufaarta ayagaa waxay wax ku gaareen oo lamida waxa uhud idinku gaaray beder ayuu ku gaareen faqad xaqeeqaha masal qooma qoomka waxaa saabtowdha ilaahay darxun jaraaxo ayaa taabtay oo mifluhu kaa masalkiisa wa tilka taasowna ilaahay subxaana wa tacaala al ayaamu oo ayaamaha howna ilaahay nudaawiluha ayaanu wareejinaynaa bayna naasi dadka dhexooda ayaanu wareejinaynaa wa tilka taasowna ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabahan hadda waxaa la ishaarayaa ghazawaadkaan nacay oo dowr iyo uxud ka kala nacay ayaa la tilmaamayaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wa tilka taasoo ilaahay alayaamu oo maalmayaalka mudaawiluha ayaanu wareejinaynaa howda ilaahay bayna naasi dadka dhexooda ayaanu wareejinaynaa waxaa laga wadaa yooman lifirqatin wa yooman liukhraa weye maalin waxaa weeye firqo ayaa qalabada helaysa maalinteena waxaa qalabaheda helaaya firqo kalenteed ayaa helaysa marka alyaamuhu waxaa weye saasuu wareegaayeeno xaalad mar walba meel taagnaadaysa ma jirto weye mudaawalada marka waxaa la yidhaahdaa naqdo shay min waaxidin liaakhara la yidhi shay oo la wareejiyo qof laga wareejiyo markaa loo wareejiyo macnaha waxaa ilahay ka wadahaa la yidhi inamaa jacalna alayaama weeye diiran bayna annaas waxaanu ka yeelnay ayaamaha mid kuwa ku wareegaya dadka dhexdooda yowman lilkufaari wa yowman lilmuslimiin weeye si adoo waana qaadataan ilaahay leeri subxaana wa tacaala ayaamaha waanu wareejinaynaa hawdha ilaahay dhexdiinna waayana wareejinayna hawdha ilaahay iyo waryaclamo lah waryaclamadaha shay maxduufa ayay maaragtay ku tacaluqaysaa waxaad soo qadaraysaa litabtacidu inaad ku waana qaadatiin ayaamahaas wareegaaya iyo walyaclama allaahu alla inuu ogaado ilaahay subxaana watacaala uu daahiriyo alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo iimaankooda khallisay keyrkood ilaahay inuu ka ogaado haddaba waxaa weeye cilmiga ilaahay waa qadiim oo cilmigaa ah, waxaa loola jeedaa cilmi duhuur wey markaasuu dha ilaahi subxaana watacaala iyo waliyaclama allaahu alla inuu daahiriyo alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo iimaankooda ilaahay u khallisay keyrkood in laga soo daahiriyo dadka la kala saaro maxaa yeele qaswad uhud markay dhacday oo dhibaatooyin fara badan asxaabta ay ku yimaadeen waxa weeye waa la kala baxay oo munaafiqiinta waa la ogaaday dadka heerarka ay kala yihiin way is ogaadeen iyo wayastaqii alla inuu yeesho ilaahi minkum xaggiina muminiin alla uu ka yeesho shuhadaaa shuhada uu ka yeelo kuwa ilaahay subxaana watacaala shahaadada uu ku karaameeyo oo shahiidooda in ilaahay subxaana watacaala idinka yeesho iyo wayastaqidowna ilaahi waliyastakida alla inuu ka yeelo minkum xaggiina shuhadaa shuhado ilaahay uu ka yeelo wallaahu allowdha ilaahi subxaana watacaala laa yuxibu daalimiina daalimiinta ma jeclowdha ilaahay aalimiintana ilaahay ma jecla kufaarta oo waxaa laga wadaa ilaahay waa ciqaabayaa waxyaabaha noogu nimcaynaayo xagga daahirka markii la fiiriyane waxa weye ilaahay leeya wax istidraaga weeye sabaanqab weye oo waa kay dhahay kan ilaahay sanastadrijihim min xaysu laa yaclamuun meelay kan ogsooneen ayaanu ka sabaanqabaynaa dabeedna waanu qabanaynaa hawdha ilaahay subxaana watacaala marka hadda waxa weeye waxyaabahaas la tusaayo wax markaasi alla uu jecel yahay maahane eh waxa weeye ayaga ayaa lagu shabaansabayaa iyo waliyumaxisu ayuu dhah ilaahi subxaana watacaala alla inuu sooco waliyumaxis allaahu alla inuu sooco alladiina kuwa aamanuu rumeeyow dhah ilaahay waxaa kaloo la yidhahda waliyumaxis allaahu alla inuu dahiro alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo ilaahay subxaana watacaala dunuubta uu ka dahiro ugana dahiro waxyaabaha asiibaayo oo jaraaxooyinka iyo dhimashada intaba ah oo dagaalka kusoo gaarayo waxaa weeye xigmadu oo saddexaad weeye oo markaasi awaamaha loo wareejinayo maxaa yeele xigmada hore waxay eheeday in waxa weeye dadku ilaahay subxaanau watacaala uu kala daahiriyo oo dadka ilaahay uu maaragtay qofka muumina iyo qofka kale kala saaro iyo ilaahay subxaanau watacaala muminiinta inuu shahaado uu ka yeelo midda saddexaad waxa weeye ilaah iyo waayumaxisa laahu alla inuu dahirowdha ilaahay aladiina kuwa aaminuu rumeeyey iyo midda afaraad xaqal kaafiriina kaafiriinta alle inuu halaago oo jarjaro sidaas ayaa ilaahi subxaana watacaala ayaamaha maaragtay dhexdiina alle u wareejinaya am xasibtuma waxaad malayseenow ilaah muminiinow an tadkulu jannata jannada inaad gelaysaan walxaal lamaa yaclamulaahu weli ilaahay uusan ogaan maysan daahirin alladiina kala jaahaduu jihaadaaya oo minkum idinka idinka mida oo wayaclama alla uu ka ogaanayo asaabiina kuwa sabraaya ayaddan waxaa weye ilaahay wuxuu nooga waramayaa in waxaa weye dadku xaalad waaxida aysan ku sugnaanayn oo alla subxaana watacaala uu kala bixinayo oo waxyaabo laga kala hoo masaa'ila la keenaayo laysku jarribaayo dadkana waxaa weye la kala saaraayo inaan dadka haddana lagu daynayn sawaadkaas ay ku wada jiraan oo qof walba waxaa weeye uu iska yahay caadi inaan laysku dhaafaynin oo ilaahay subxaana watacaala imtixaan uu keenaayo laguna kala baxaayo ayagoo haddaba ilaahay addoomantiisa aqoon u leeyahay waxa weeye arrintan waa cilmi duhuurka horuu soo sheegnay macnaha ayaddanna waxaa laga wadaa halayidhi ha u malaynuu leeyahay ilaahay mu'miniinow inaad jannada ilaahay iska gelaysiin macasaabiqin weeye dadka jannada u dhaqaaya nicgooda inaad gelaysaan ha u malayna bimujaladi liimaan iimaan keligiisa inaad ku gelaysaan min gayri jihaadin wa sabrin weeye adinkooda waxaa weeye jihaad la imaanin oo aan masaa'ibta ku sabrin bal waxaa jannada gelaysaa maca aljihaad wasabriyaa laga wadaa jihaad iyo sabar markaa la timaadaan waxaa hadda markaa sidaan hadda waku soo jirnay lala khidaabayaa ee waxa weeye ahlu uxud ayaa lala khidaabayaa maxaa yeele dagaal ayaa la amraa leeyi maca kawnin jarxa weye ayagoo jaraaxaysan markaas waxaa weeye naftoodana arrintaasi ay ku adag tahay qasadka laga la yidhi aayaddan waxaa ilaahay tacliiminaya ha layidhi ahlu uxud dadka ka dambeeya ilaa yowmilqiyaamatiyo mu'miniinta ayaa la tacliiminaya ee hadda waxa weeye ahlu uxud ayagu way jihaadeen ilaahay subxaanau watacaala daraaddiisa u jihaadeen xaqa jihaadii jihaadiyay jihaadeen wayna sabreen sabar oo jamiila laakiin waxa weeye waxa la tacliiminaayo weli umatul maxameda oo mu'miniinahoo ka dambeeya ayaa loola jeeda haa layidhi markaasuu ilaahay leeyi am xasibtuma waxaad u malayseen amtaan waxanaaweye bal weeye am xasibtum daya xasibtum waxaad u malayseenow ilaahay an tadkuluu jannata jannada inaad gelaysiin muuminiinow walamaa yaclamu llaahu walxaal lamaa yaclam llaahu lam yaclamu llaahu alla ousan daahirinin alladiina kuwa jaahadii jihaadaaya oo minkum idinka idinka mida oo wayaclama alla ousan daahirin haddana asaabiina kuwa sabraaya oo sadaa'ida ku sabraaya cilmigaana waxaa weye waa cilmi duruur saahiruu soo sheegne cilmiga ilaahay qadiim weeye cid walba ayaa arkaysa dadka maaragtay mujaahidiinta oo ilaahay jidkiisa xaqa jihaadii ku jihaadaayo iyo dadka sabraayo oo masaa'ibta ku sabraayo iyo fadaa'idda waxaaweeye macaasidana ka sabraayo ilaahay subxaanahu watacaala kuwa ayuu daahirinayaa wala wallaahi waqad xaqeeqee kuntum waxaad aheedeenow ilaah muminiinow tamanawna lmowta mowtka inaad samaynaysiin min qabli an talqowu intaadan la kulmin horteedow ilaahay haddana ilaahay wuxuu subxaana watacaala nooga waramayaa mu'miniintii oo maaragtay uhud ka dagaalamay isagoo la khidaabaya oo ayaga khidaabku hay caamtay iska tahay waxaa ilaahay leeyahay waxaad tamani jirteen ood qalbiga ku hay jirteen inaad maaragtay aada dhimbatiinoo jihaad ku dhimataan oo mood iga haleelo inti way weli waxaawey jaadkii aan la gaarin maxaa yeele waxay yidhaahdeenaa layidhi yidhi laysa lanaa yooman ka yoomi bedar ayay yidhaahdeen lina naara maa naara siwaadaa'u laysa lanaa yawmun ayay yidhaahdeen laysa lanaa yawman aan dhihi lahay waxay yidhaahdeen haddaan maalin aan heli lahaynay oo khayoomi bedrin beder maalintiisi la soo ah lanalaana aan gaarnay maa naara shuhadaa'uhu shuhadadiisi waxay gaarin saasay ku baaday dagaalkii beder markuu dhacay oo shuhadadiisi lagu ammaanay dadkii maaragtay qaswadaas ku guulaysane aada iyo aad ilaahay qur-aanka uga warramay oo markaas ammaantooda la badiyey ayaa asxaabta rag badan oo kamida ah waxay yidhaahdeen alla ilaah maalintaasoo kale haddaan heliha waa noo dhaca la heeday siaan u gaarnay shahaadadii dhowr waxay u gaareen kolka waxaa weye markay sidaas yidhaahdeen raswadu uxrigaa ku soo xustay ayagana sidaana dhacday marka taas ayaa lagu canaananayaa oo ilaahay wuxu wala walawallaahi qad xaqeeqee kuntum waxaad aheedeen tamanayna almowta mowt inaad tamaninaysiin oo mowt ad ku laadxirinaysiin aad jeceshiin min qabli an talqowu intaadan la kulmina horteedow dha ilaahay faqad xaqeeqe ayada ilaahay ra-aytumuuhu mowdku waad aragteen faqad xaqeeqee ra-aytumuuhu mowdku waad aragteen owdha ilaahay oo hadda mowdku waad aragteen waxaa laga wadaa mowdka asbaabtiisi waad aragteen oo dagaal ah maxaa yeele dagaalku waxa weeye waa asbaabulmowd waaye qofku waxa weeye hadduu dagaal ku jiro waa uu ku jiran yahay asbaabulmowd maxaa yeele inuu dhinto ayaa markaas u dhow yahay wal xaal antum idinkuna ayuudha ilaahay tanduruuna aad fiirinaysaan oo ilmaha siinay ilaahay mowka asbaabtiisa oo dagaalka ah weye marka waxaa la leeyahay balima in hadantum maxaad u jabteena leeyahy saasaad u jabteen haddana kaas markay timiday waxaa weeye indhaha saarteen kuma adan astaysee maxaad u jabteena leeyihi ilaahay haddana wuxuu yihi subxaana watacaala wamaa muxamadun nebi muxamed ma uusan ahaanin ilaa rasuulun rasuul mooyaane rasuulkaasoo qad xaqeeqee khalad ay tagtay min qablihi isaga hortiisa arasuul rasuul ay tagtay afa in maata hadduu dhinta nebi maxamed ow amase qutila la dilo sida qowlkiisa oo loo dilay in qaladku ma gadoomaysiino ilaahay calaa caqaabikum cirbihiina miyaad ku gadoomaysiino ma gaalnimo ayaad u noqonaysaan waman yanqalib ruuxii gadoomow ilaahay oo gaalnimo ku noqda calaa caqibeehi waman yanqalib ruuxii gadooma calaa caqibeehi labadiisa cirbood ku noqda waxaa weeye caqibeynka waxaa laga jeedaa qofkii gaalnimo u noqda macnaha qofkii kufri u noqda waa qof jibiso alla weeye falan yadira allaha alla ku dhibi maayo shay-an shay ku dhibi maayo ee naftiisa unbuu dhibayaa wasayajillaahu allana waa jaasinayaa ashaakiriina kuwa shukrinta badanne ilaahay subxaanahu watacaala waa jaasinayaa marka aayaddan intaanan macnaheedu u jirin haddii aynu dib ugu soo laabanno waxaanu ka waramaynaa asbaabu nusuulkeedu ama saabu nusuulkeedu waxay aayaddaanu soo degtaa layidhi markay hasiimadu ay dhacday aswadu uxud ayaa waxaa la faafiyaa layidhi nabiga calayhi salaatu salaam in la dilo waa la faafiyaa layidhi markaasay nimankii munaafiqiin tahay waxay ku yidhaahdeen muminiinta in kaana qutila haddii maxamed la dilay farjicuu ilaa diinikum diinkiina u noqda diinkoodana hadda waxay ka hadaan waxaa weeye asnaamtaad aabudi jirteen iyo baabkiina ola sheelaqday haddii maxamed la dilay meeshaan waxa weeye khatar ayaa ka soo socotee waxa weeye iska laabta u yidhaahdeen marka hadda inaa arrintaasi sida ay markaasi ay tahay ayaa ilaahay nooga warramaya iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yahay weye maxaa yeele haziimadaasi markay dhacday nabiga calayhi salaatusalaam sahruu soo marnay waa laga kala tegey markaasaa wax yar ayaa ku haray iyo ilaahay malaa'igtiisaa difaacay baa lihi waa hadda warkaan faasinayna munaafiqiinta weeye maxaa yeele munaafiqiintu weligoodba waxaan jirin ayay faafiyaan waxay kale yidhaahdeen abubakar waa la dilay cumarna waa la dilo yidhaahdeen dadku markaasi muhiimka ahay ayay yidhaahdeen waa la dilay faafiyeen maxaa yeela noloshooda ayaysan ayagu jeclayn oo munaafiqiin weeyo qalbiga ayay ku saarta gaaladana ay kala socdeen markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay wamaa muxamadun ow ilaahi nebi muxamed ma uusan ahaanin ilaa rasuulun rasuul mooyaane ah, nebi maxamed waxa weeye waa rasuul ilaahay laa rab laa ah, rabbin macbuud weeye rabbi oo la caabudaaya mahan weeye rabbi oo la caabudaayo ma ahan marka hadda waxa weeye qasrigan waxa weeye waa qasru qalbiyaa layidhi qasadka laga leeyahay waxa weeye aayaddan arraddi cala almunaafiqiin weye munaafiqiinta in lagu radiyo maxaa yeele dadkii muslimiintaahi lu-afadood wey waxay ku yidhaahdeen haddii maxamed la dilay u laabta diintii la yidhaahdeen iyo aabba'diinu diintoy marka aayaddan hadday waxay haddana faa'iideynaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam addoon oo mursala inuu yahay oo mowd ay ku banaan yahay rabbi la caabudana uusan rasuulka calayhi salaatsalaam ilaah waxaa weeye cibaadada ilaahay laga tago markii asaga maaragtay waa la waayo dhinto weye maxaa yeele qasadka rasuulka calayhi salaatusalaam laga lahaay waxay heedaalayii rishaalada rabbigiisa inuu ummadda gaarsiiyo ayuu heeday saas daraaddeeda markii nabiga calayhi salaatusalaam wafaadkiisa uu soo dhowaaday waxaa soo degtay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina aayaddaasa soo degteen suuratulmaayadda inteedeen hadduu ilaah yidhaahdo maanta waan idin mida diinkiina udha ilaahay nicmadeedii aynu kitaab yeelay islaamkana diinnimo ayaanu shaarxal noqday marka haddii sidaas la yidhaahdo waxaa waajib nagu ah nabiga calayhi salaatusalaam tacdiimkiisa iyo ixtiraamkiisa xayan wa meyta weye in asagoo nool iyo asagoo dhintay nabiga calayhi salaatuslaam tacdiimkiisa iyo ixtiraamkiisa isku mid weye iyo inaanu ictiqaadino mucjisada rasuulka calayhi salaatusalaam baaqi inay tahay haddana waxaa weye nabiga la raaco oo la adeeco waajib inay tahay maxaa yeele ilaah wuxuu yidhi man yudici rasuula faqad adaaca allaha rasuulka qofkii adeeca alla ayuu adeecay marka sidaa markuu alla dhahayo ma uusan dhigin baa layidhi oo ilaahay ku maqaydin wayal xayin man yudici rasuula faqad adaaca allahu dha ilaahay markaas alla ma uusan dhigin nabigu intuu xayah ilahi haddana ugu yidhi wama arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin markii qur-aanku uu soo degaayo oo nabiga asxaabtiisa ay la jireen ilaahay ugu yidhi kuma ammaan jirin kaydka maxamedka ilaa adigoo caalamiinta oo dhan adigoo naxariiso ah mooye markaas ma uusan dhihin ilaahay subxaana watacaala asxaabtaada ayaad raxmadika ma uusan dhihin oo asxaabta laguma qayin marka rasuulka calayhi salaatu salaam daacadiisu waa baaqi weye ma maa baqiya dah weye haddana waxa weeye raxmadda nabiga calayhi salaatu salaam oo adduunkan ilaahay uu la keenay oo raxmad uu yahay ayadaa baaqii noqonaysaa oo noloshiisa ku naxira rasuulkeena calayhi salaatu salaam waxaa kaloo dhahay xayaatii khayrun lakum wamamaatii khayrun lakum noloshaydu khayra idin tahay geeridayduna khayra idin tahay axaadiis badana ka warramaysaa waa jirtaa marka waxaa culimadu yidhaahdeen faman ictaqada ana nabiya laa nafca bihi bacda almowt qofkii ictiqaadiya nabigu calayhi salaatu salaam nafci malaa bacdalmowt bal huwa ka axaadimaad dadka adiga u ah lamid yahay sawallaalay mamulu weye qof baadiyooday ummadana baadiyahay wey kaas taas marka waxaa weeye ictiqaad aad aada u xumoo faasiya weeye marka ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala nebi maxamed ma ahan ilaa rasuul oo isaga hortiisa rasuul ay kata mooye afa imaata haddaw dhintow ilaahay ow amase qutila la dilo sida qowlkiisba loo dilay in qalabku ma gadoomaysin or ilaahi calaa caqaadikum cirbihiina ku gadoomaysaano ma kufrigaad u noqonaysaan marka jumladan akhiiradaa waxay taalaa maxalul istifaamu inkaari wey macnaha waxa weeye maa kaana macbuudan ayaa laga wadaa nebigu macbuud maahan oo aad laabataan weye waa aayadda nabiga calayhi marka u dhintay abubakar uu akriye ee dadku markaasi ay kala dareereen waman yanqalib ruuxii gadoomowdha ilaahi calaa caqiibayhi labadiisa cirbood ku noqdoo kufri u noqda falan yallirallaaha alla kudhibi maayo shayan shay oo waxa weeye naftiisa ayuu dhibayaa rasuulka macbuud ilaahay alla ma aha rasuulka oo lama caabudaya rasuulka calayhi salaatuasalaam wasayajilaahu alla waa ku jaasin doonaa ayuu dhah ilaahay ashaakiriina kuwa ku shukriya nicmadiisa oo iimaanka ku sugnaada alla subxaanahu watacaala waa ku jaasinayaa marka hadda sidaas ayaa ilaah yihi subxaanahu watacaala marka hadda waxaa jirta waktigii nabiga calayhi salaatusalaam bacdigiisa helay dad badan way hidaayeen oo dad ridaabay ayaa jira marka hadda waxa weeye intaasoo dhanba inay dhacaayaan ayaa xataa aayaddan laga qaadanaya oo dad badan ay hidaabi doonaan bacda rasuulillaahi calayhi salaatu wasalaam in dad badan ay hidaabi doonaan weye marka hadda aayaddan intaanan ka bixin waxa weeye maalintii rasuulkeena calayhi salaatu salaam uu geeriyooday waxa weeye aayaddaa waxaa akriyaa layidhi abubakaraa layidhi markii waxa weeye asxaabta caqligooda oo dhumay baa layidhi oo waxa weye dad hijaabana ay jireen baa layidhi sayd cumaraa wuxuu dhahay baa layidhi qofku markaasi yidhaahdo maxamed waa dhintay qoorta ayaan ka goynaya qoortiisa seebtaanaan halkaas ku dhigayaa u dhahay marka abubakara waxaa soo gaaray warkiyaa layidhi dadkii cumar inuu war taagan yahay uu leeyahay markaasi nabi uma dhiman uu leeyahay nabi calayhi salaatu wasalaam ma dhiman uu leeyahay markaa abubakar waa yimiday nabiga calayhi salaatu salaam ayuu u galay baa layidhi markaas ayuu waxaa wejigiisa ayuu marada ka qaadaa layidhi isagoo leeyahay markaasay labada indhood dhexeeda ka samiyey markaasay waxau dhahaa layidhi dhibta yaa xabiibii xayan wa meytan dhahay waa dhiib noqotay xabiibkaygiyo nolol iyo geerida ee maaragtay kunti awadu waxaan jeclaay buu dhahay abubakar low ufdiika binafsii wa maali inaan kugu furto ma utaygayo naftayda oo intii waxaweye adigu aad inaa anigu nafteyda meelkay furtaan u aan hase yeeshee walaakin qaal allaahu inaka mayitun wa inahu meyituun ilaahay yaase waxay dhahay adigu meyidaa kaylo maxamedow adiguna waa meyit oo way adigu waa dhimanaysa ayagaa way dhimanayaan marka waa baxay baa layidhi abubakar saxaabada ayuu kulliye baa layidhi mimbarka ayuu koray markaasay xudba weynu akriyaa layidhi oo wuxuu maaragtay ku dhahay dad yahadow ayuha naasu man kaana yacbudu muxammadan ou dhahay qofka habow ninkii maxamed aabudaaye fa ina maxamedan qad maxamed waa dhintay waman kaana yacbudullaha ilaahay qofka aabudaayene fa in allaha xayun laa yamuutu ilaahay waa noolyaha mana dhimanaayo ilaahayna waxa dhahay maa muxamedun ilaa rasuulan aayaddan u akriyey dadku markaasay sugnaadeen ilaa markaas oo shayd cumar ka dhaho wallaahi lakaana haadihi alaaya lam asmacahu dhah waxay iga dhigan taha ayaddan weligay aman maqal oo ilaa abubakar marka shayd cumar waxaa la yidhi qalbigiisa waxau saas la noqday maxabada nabiga calayhi salaatusalaam uu ku fogaatay iyo asxaabta waxaweeye weeye ku dhacay markii rasuulkooda ay jeclaayeen uu dhintay ayaa arrinta saas gaadhsiisaa la yidhi marka abubakar waxaa meeshaas laga ogaaday kartigiisa iyo maqaamkiisa sida uu wen yahay ee meeshaas laga ogaaday halka alla wuxuu dhahay wamaa kaana linafsin naf uma ahaanuu ilaahay an tamuuta inay dhimato ilaa biidnillahi inayinkiisa mooye ilan ayagaa waxuu maxamed waa dhintay munaafiqiinti kolkaasuu dha ilaahay naf uma ahan oo wax u suurtagelaya maahan inuu iska dhimato ilaa idanka alla maahe kitaabanuu dhahay kitaaban taa waxa kitaabantaa kataba kataballaahu daalika kaas ilaahay yaa qoray kitaaban qorid weeye nafku waxa weeye inaysan dhimaneen ilaa idanka alla maahe kitaabkaasoo mu-adaan la magaleeyey oo mu-aqada weeye oo naftu waxa weeye kama hor marayso mana ka gadaal marayso kolka waxaa leey maxaad u jabteen haziimadu waxaa la leeyahay ma daafacaysa mowt oo haddaad jarto mowt kaa daafici maayo jiridaas jiridda mowt kaa daafici mayso hadaa dagaalka laga sugnaadana waxaa weeye xayaatama goynayso marka alla wuxuu dhahay waman yurid ruuxu la doonaya camalkiisaw dha ilaahay sawaabo dunyo adduunyada sabableed qofki waxa weeye camalkiisa adduunyo kaliya la raba ilaahay wuxuu subxaana watacaala nuufihi waanu ka siinaynaa minha adduunyada Eh, mutihii waxaa weye saddex qaraa ku banaan mutihii in layidhaaha usafka laga dhigo iyo mutihii in layidhaha isbaac lahay iyo mutihii ee biduun isbaac weye wixii loo qaybiye ayaanu siinaynaa dheefna aakhira ku malaha wey waba yiri ruuxu la doonaya camalkiisow dha ilaahay sawaabal aakhirata aakhira sawaabgeedani mutihii waanu ka siinaynaa minha waanu ka siinaynaa wdha ilahay sawaabul aakhiro wasanajii waanu jaasinaynaa wdha ilaahay asaakiriina kuwa shukriine waanu jaazinaynaa oo si lugal ayaanu ku jaazinaynaa wakaayin waa kan badanahawba ilaahay min nebiyi nabi badana nabigaasoo qutila la dilay macahu micigiisane ribiyuuna ragga kuwa loo nisbeeyiin kasiiran oo fara badan famaa yahanuu ma aysan limaa fii asaawam asiibay fii sabiilillahi ilahi jidkiisa ku asiibay wamaa lacifuu mana aysan laciifin oo jiyaasa kama aysan laciifin wamastakaanuu mana aysan ukhluucin cadowgooda wallahu alla yuxibu waa jecel yahay assaabiriina kuwa sabarka badan hawdha ilaahay hadda markay hadalladaas yidhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi nabi badana hawdha ilaahay oo la dilay ama khadqaatala waa la akriyaa dagaalamay oo waxaa laga yidhi nicigiisa ay dagaalameen amase nicigiisa yihiin dad wanaagsan oo maaragtay rabbaaniyiin ah oo culamo caamiliina oo fara badan weeye haddana dadkaasi ma aysan fulayeelin wix asiireey didka ilaahay ka asiireey iyo ambiyadood iyo asxaabteed iyo la laayay wamaa lacutuu mana aysan laceesin jihaadkama laceesin wama sakaadoo mana khuluucoo isuma jebin cadowga uma duloobin saa idinku fasirau leeyahy marka nabiga waa la dula layidhi wallahu alla yuxibu saabiriina kuwa sabarka badan ku sabraayo ilahay waa sawaabinaya marka casarkeena intaasuu sheegyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu acuudu billahi min ashaytaan rajiim bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا uma sarafakum canhum liyabtaliyakum walaqad afaa cankum allahu duu fadlin cala almu'miniin bismi illaahi araxmaan iraxiim casarkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol afartan iyo toddobaad oo suuratu aal cimraan ka mid a waxaynu ku dhex jirnay oo ilaahay subxaanau watacaala nooga soo warramay qaswadii uxud waxyaabihii dhacay baa ilaahay subxaanau watacaala noo soo sheegay markii munaafiqiintu ay baafiyeen rasuulka calayhi salaatuasalaam ayaa la dilay wuxuu ilaahay subxaanau watacaala arrintaasi uu ka yiri baa ilaahay nooga soo waramay marka alla wuxuu dhahay isagoo guugaadinaya muminiinta oo dagaalka ku dhiirinaya badanaa hawdha ilaahay nabi oo la dilay ama dagaalamay oo magaciisana ay yihiin rabiyiin ay yihiin oo fara badan jumuuc fara badan ay la dagaalamayaan ay ka garab dagaalamayaan marka ilaahay uu dhahay xubiyiintaasi iyo nabigoodu ma aysan fulayoodin wixii ka asiibay fii sabiilillaahi jaraaxooyinka ku dhacay iyo ambiyadoodiioo la dilay iyo asxaabtoodii mana aysan ka laciifin jihaadkiio arrintaasi jihaadka mid ka joogisa ma aysan noqonin adowgoodana maaragtay aa isuma jebin oo uma khuluucin ayuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala sidaad adinku samayseen markii la yidhi nabigaa la dilay allana subxaana wa saabiriinta waa jecel yahowna ilaahay oo haddii alla jecel yahay alla waa sawaabinayaa weye marka hadda ilaahay subxaana wa wuxuu ka waramayaa dadkaas rubiyiinta markii waxaa weeye ee ambiyadoodii ama sanadigoodii la dilay sida ay u sugnaadeen oy u sabreen baa ilaahay nooga warramayaa iyo hadalladii ay yidhaahdeen oy naftooda ku sabarsiiyeen wamaa kaana ma ahaanin buu dhah ilaahay qowlan qowlkoodu cinda qadli nabiyihim weeye markii nabigooda la jira agteeda maca tabaasihim wa sabrihim weeye ayagoo sugnaaday oo sabray wamaa kaana qawlahum qowlkoodu ma ahaanin buudha ilaahi ilaa an qaaluu inay yidhaahdaan mooyaane rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ikfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dunuubtayna ilaahay dunuubtayna noo dhaaf iyo wa israafanaa xadgudubkayna ee xadda ilaahay aan ka gudubnay fii amrinaa amarkaynana aan ka xaadgudubnay waxay markaasi isweysiinayaan waxyaabaha asiibay inay ficilkooda xumaan ka timida ay tahay iyo ayagoo naftooda dilaayo inkisaarku ridaaya marka waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ikfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dunuubtayna iyo wa israafanaa xadgudubkayna fii amrinaa amarkayna aynu ku xadgudubnay wasabbit sibay yidhaahdeen aqdaamanaa gumadahayna oo quwo ilaahay jihaadka nugusi wansurnaa ilaahay nooga gargaar cala alqowmi qoonka alkaafiriina oo kaafiriinta ayin ilaahow quwadna sii oo jihaadka awoodna sii oo ilaahay aqdaamtayna jihaadka ku tag ay yidhaahdeen gaaladana ilaahay nooga gargaar ay yidhaahdeen marka adinkana ilaahay wuxuu leeyahay muuminiinow sidaa ayaa laydinkaga doonayaa inaad hal adayg aad u yeelataan ood waxa weeye cadowga aadan u jebina weeye hamashaadan isu jilcina alla wuxuu yidhi fa aataahumllaahu fa aataahumullaahu alla waa maaragtay siiyowna ilaahay tawaabo dunyaa addunyada tawgeedi markay sidaas dhaheen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siiyey sawaabu dunya ayuu siiyey fa aataahumullahu alla wuxuu siiyey ba ilaahay muminiintaas sawaaba dunya addunyada sawageedi sawaabu dunya waxaa weeyaa layidhi nasrigii iyo khaniimadii ay heleen weeye iyo wa xusna sawaabil aakhirati aakhirada sawowgeeda wanaaggeeda ayaa alla siiyey iyo wa xusna aakhirada sawowgeeda wanaaggeeda ayaa ilaahay siiyey oo janna ah weeye wallaahu alla ilaahay yuxibu waa jecel yahay almuxsiniina kuwa wanaagga falaayo alla subxaanahu watacaala waa jecel yahay marka hadda la leeyahay ilaahay waa jecel yahay waxay kamid taha la layidhi min iqaamati daahiri maqaadalmudmar macnaha ilaahay hadduu jecel yahay waa sawaabinayaa weeye yaa ayuha aladiina diilka aamanuu rumeeyeeno ayuudha ilaahay yaa ayuha aladiina diilka aamanuu rumeeyeeno in tudiicuu haddaad adeecdaanowdha ilaahay aladiina kuwa safaruu kufiyey oo waxyaabaha ay far ayaad ad ku adeecdaan yariduukum way idin celinayaan kufaartaasi o ilaahay calaa aqaadikum dumadihiina ayay idin celinayaanoo gaalnihay idin celinayaan weye fatanqalibuu dabeedna waad gadoomaysaan faasiriina idinkoo khasaaray ayaad gadoomaysaaye iska ilaaliya adduunyada waad ku khasaaraysaan oo asri iyo khizyi ayaa idinku dhacaya aakhirana waxaa idinku dhacaya cadaab daa'ima weye marka hadda ilaahay subxaana watacaala dadka muminiinta ayuu wuxuu wedigayaa daacatulkufaar weye maxaa yeele gaalo haddii la adeeco waxaa ka imaanaya horta kufrin loo laabto haddii kufrin loo laabto ilaa wax kala dooni maayaan ayaguna khasaare adduun iyo aakhira ayaa dhacaysa marka kufaarta ayaa ilaahay daacadada noogaga digaya yaa ayuha aladiina diinka aanoo rumeeyana ayuuna ilaahay in tudiicuu haddaad adeecdaan oo aad wax ka yeeshin weeye aladiina kuwa ayuuna ilaahay kafaruu kufriyey waxa ay yanfarayaan haddaad ka yeeshaan yariduukumowdha ilaahay waa idin celinayaan calaa ah, aqaabikum cirbihiina ayuu idin celinayaan ayadan marka hadda waxaa looga warramayaa ha layidhi munaafiqi weynaay oo cabdullaahi ubey binu salo lahay iyo qeyrkiisa hadalladii waxaa weeye ay ku yidhaahdeen dadka muuminiinta ahay oy ku dhaheen uxud ay ku yidhaahdeen wey oo ayadaa waxay ku soo degtay ahli uxudka hadda wuxuu soo dirnay markii ay kaakadeen ayaa wuxuu bilaabay cabdullaahi ubey binu salow lucafadu dadka ahay inuu leeyahay taga oo waxaa weeye waxaa u tagtiin ninka layidhaha abaa sufyaan si waxaa weeye cahdi aan uga qaadano sow anigu idinma dhihin nabigaan maxameda nabi ma aha ninkaaso idinma dhihi jirin wararkaasoo galay maxaa yeele sideeda waxa weeye cadowga waxaa la ogaadaa markii dhibaata ay ku qabsataa la ogaadaa markaas ayuu waxa uga sheega haw soo baxaa weye marka ilaahay idin haddaad adeecdaan kuwa kufriyowdha ilaahay yariduukum way idin celinayaan calaa aqaabikum cirbihiiba idin gaalnimo weeye wataan qaalibuudeedna waad gadoomaysiin khaasiriina idinkoo khasaaray oo adduun iyo aakhiraba ku khasaaray weeye maxaa yeele haddii dadka muslimiinta islaamkooda ay ka tageen adduunyada khasaarada ku dhacaysa waxaa weeye in kufaartu ay khasaarato oy dilaystaan ayaa imaanaysa waxaa kaloo dhacaya aakhirane adaab oo daa'ima ayaa imaanaya haddii waxaa weeye hadda arrintaas kufri ay gaarto oo lagu kufriyo ilaahay bale allahu allowha ilaahay moolaakum naasirkiina weeye wahuwa allana khayru naasiriina inta gargaarta allihuu khayr weeye bala allaahu allah ayaa mawlaakum mawlihiinaa ah weye ilaahay ayaa mawlihiin yahoo naasir allah idin ah mar haddii alla gargaarihiin yahane waxa weeye waa inaa isaga adeecdaan oo aad ku tiirsataan weye bala allaahu alla ayaa mawlaakum naasirkiina howdhaa kii idiin gargaaraayey wa huwa allana khayru naasiriina inta gargaarta allahu khayra weeye allahaas adeeca iskana daaya munaafiqiinta ilah leeya warkooda sanuuqii waanu ridaynaa hawdha ilaahay fii quluubi ladiina kuwa laasoola kafuruun kufriyey arricbu argagax ayaanu kuhiyeynaa hawdha ilaahay kufaarta hawdha ilaahay quluubtooda argagaxaan ku tuuraynaa maxaa yeele waxaa la sheegaa la yidhi markii uxud ay ka rarteen bacdigeeda inay u qasdeen inay soo laabtaan oy muslimiinta ay jirid gooyaan markaasaa rucbi oo ku dhacaa layidhi dibna uma aysan soo laabanin marka taas ilaahay sida uu uga badbaadiye muuminiinta ayaa aya noo sheegayaa oo alla wuxuu leeyahay waxaanu ku hiraynaa kuwa kufriya argagax ayaanu ku ridaynaa waxaana ugu ridaynaa howdha ilaahay bimaakii sababkiisa asra kuwa ay shariig yeeleen bilaahi alla ay u shariig yeeleen maa shayna alla ay u shariig yeeleen maagaasoo lam yunazil allah uusan u dejin bihi maaga suldaanan xujo oo waxa weeye cibaadiisa xujo aan loo soo dejin waa asnaamtee marka ilaahay buu yihi argagax ayaan quluubtooda ku ridaynaa bimaa ba'daan sababiye weeye ah, maaduna waa masdariye weeye bimaakii sababkiisow ilaahay asra kuwa ay shariig yeeleen bilaahi alla ay u keli yeeleen mar hadday mushrikiin yihiin ilaahay gargaar nagama helaayaane waxaanu maaragtay aa ku ridaynaa argaza hawdha ilaahay maa shay lam yunazil alla uusanu soo dejin bihi maaga suldaaan xujo alla inuu keli yeeleen wama wama'waahum hoyadkoodawdha ilaahay kuwaasi annaaru naar weeye hoyadkoodu waa naaraydha ilaahi subxaana watacaala wabiisa waxaana baas lahowdha ilaahay maswa daalimiina kuwa daalimiintaa makaanu hoyadkooda ayaa baas la weye wabi'sa waxaa baas lahowna ilaahay maswa dhaalimiina daalimiinta makaanayaskooda waa naarta weye walawallaahi laqad xaqeeqaha sadaqa kumilaahu alla waa idinkuu run sheegowna ilaahay wa'dahu yaboogiisi oo nasri idiin yabuhay id waxtu taxrisuunahum gaalada adkasdidan keenowna ilaahay biidnihi ilaahay idankiisa xataa idaa watigii fasiintum aad kila yowdeen oo sakidu waxaa weeye idinku dhacay oo dagaalkay ka kala cararteen oo watanaazactum aada doodeen ow ilaahay filamri amarka aada ku doodeen oo wacasaytum aada caasisheen min bacdi maa intu kadib ow ilaahi araakum alla uu idin tusiye maa tuxibuuna waxaad jeceshihiin waxaa weeye daawadu waa maxduuf weeye maacakum nasrahu markaasa ilaahay nafsigiisiin ka manciyey hadda ilaahi subxaana watacaala wuxuu ka warramayaa alla wacdigiisa inuu ugu run sheego mu'miniinta oo wacdigiisa alla uu ku run sheegaayo haddii waxaa weye meesha wax taarifa aysan imaanin sabanujuulka aayaddaana ugu ahay baa layidhi asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa layidhi markay madiine u soo laabteen ayay sheekaysteen baa layidhi oo dagaalkii uhud laga soo laabtay waxayna ka sheekaysteen qaswadaas waxa ka dhacay duulaankaas ayay ka sheekaysteen oo waxay yidhaahdeen baa layidhi ina allaha wacadanaa binasri calaa lisaani nabiyi alla subxaana watacaala wuxuu noo wahay nasri nabigiisa lisaankiisa fa bi ayi shayin gulibnaa maxaa naloo kaga adkaabay yidhaahdeen markaasaa ayadan sheegi faa'ido lagu radinaayo oo waxa weeye waxa loogaga adkaaday oo markaasi nafsiga ay ku waayeen inay ayagu sabab ay u yihiin ayaa la tusaya marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala wala wallaahi qad xaqeeqee sadaqakum ullaahu alla waa idinku wuxuu sheegay wa'dahu yagohiisa ilaah waa idinku wuxuu sheegay id waqtiooda ilaahay taxustuuna maad ka dilayseen kufaarta biidnihi ilaahay idankiisa markaad gaalada dilayseen maxaa yeela bilow u hore oo dagaalka la ysgalay gaalada markaasi waa la jebiyey waana la laayo weye marka taasaa laga warramayaa laakiin macnaha dhibaatadu markay timidaa ilaahay sheegayaa xataa idaa wasiyo fashuutumoda ilaahay aad fulayeeyeen xataadan ibtidaayo waa bimacnaa waxaa weeye ana maa bacdaha ayaa musaanaka weye waxaa baloo banaanaa layidhi inay ay noqoto ay raayo ay noqoto oo bimacnaa ilaa ay noqoto macnaha oo walaqad istamara macakum nasru ilaa an fasiltum saasoo kale la yihah watanaasactum casayf fatakhallafa wa'du wamancakum nasr saasuu yidhahdo wey marka ilaahay wuxuu yihi xataa idaa fasiltum markaad fulaweydeyn ow dha ilaah jabintum cala lqitaali weye dagaalka markaad ka fulaweydeyn oo fasilku idinku dhacay oo watanaasactum aad doodeen oo iskalaafteen fil amri amarka nabiga aad ku khilaafteen nabiga amarkiisa calayhi salaatu salaam oo ahaaday in la nigaado gobolka dushiisa wuxuu lagu nigaado dadka markaasi xumaada ahi ay ku nigaadaan iyo in markaasi laga taga meesha oo qaniimadaas wax laga qaato marka waxaa meesha ku jirta bacligiina waxau dhahay waanu tegaynaa asxaabtayna waa loo gargaaraye bacligiina waxay yidhaahdeen amarka nabiga khilaafi mayno markaasaa dhibaata ay dhacday weye marka ilaahay wuxu yidhi subxaana watacaala xataa idaa fashiltum markaad fulayowdeen oo watanaasactum aad doodeen fi lamri amarka aad ku dooday ilaahay oo waxaad waxasaytum aad caasisheen amarka nabiga calayhi salaatusalaam oo waxa weeye markaski aad ka tagteen markaskana waxaa looga tegay ayagoo kaniimo la dalbaayo min bacdi maa intu kadib owdha ilaahay araakum alla idin tusiyey maa tuxibuuna waxaad jeceshiin waxaas ay jeclaayeen la tusiye waxay ahaynaa la marka way ahaayeen idaada jawabdeedu maxduuf waayo markii intaasu dhacdowdha ilaahay ayaa manacakum nasra ilaahay nafsigiisa idinka manaciyey marka nafsiga saasaa idin diidaala leeyahay maxaa yeele waxa ilaahay uu yagu hayo wuxuu iska leeyahay wada loo qaado haddaan wadadaas loo qaadina waxba la gaari maayo marka ilaahay wuxu yidhi subxaana watacaala ninku maxaa idin kamid ahayd ilaahay man diin yuriidu dunya adduunyo doonaayo oo waxa weeye markaskii ka tegay suu qaniimo u helo ninku maxaa idin kamid ahayd ilaahay waxaa hadda laga warramayaa ragga rumaadda ay oo fadhiyey buurta wixii dusheeda saa idin soo sheegin waxaa idinkamid ahowdha ilaahay mid adduunyo doonaayo wabinkumaha idinkamid ahowdha haddana ilaahay ninkii yuriidul aakhirata aakhiro doonaayo oo oh, makaankiis ku sugnaayo ilaa laga dilo waxaa kamid ahay ninkii madaxda u haya cabdullaahi ibnu jubeyr weye ah, cabdullaahi ibnu jubayr iyo asxaabtiisii rag ayaa kamid ahay asaga ayaa rumaadda madaxu ahay baali asaga iyo rag yar ayaa meesha ku sugnaaday imikala markay ka soo dareereen asagana gadaal waxaa u weliye khaalid ibnu weliid oo markaas kaafir ahay oo niman fardoolooda watay ayaa gadaal dabarjumriya yimiday markaas ayaa waxaa weye dhibaatadaas ay ka dhacday marka ilaahay wuxu yuri subxaana watacaala waxaa idinkamida ah mid aakhiro beenaayo oo sugnaaday uma bacdeeda sarafakum alla waa idinka iilay nafsigiisa idinka iilay uma sarafakum alla waa idin iilowdha ilaahay waxay ku cadsan tahay idaada muqadasa jawdeeda weye uma sarafakum ilaahay waa idin iilay canan kufaarku idinka iilay oo waxaway waxaa la iilaayo waa muuminiinta kufaarsiya laydinka iilay markaasay idinku soo jeesteen uma tarafakum alla waa idin iilay canan kufaarta xaggooda idinka iilay waxaana markaas laydin iilay oo gaalada laydinkaga jeestay liyabtaliyakum alla inuu idin jaribo liyabtaliyakum alla inuu idin jaribo wey liyamtaxinakum wy oo ilaahay ou soo daahiriyo midka muxriskaa keyrkiisa uu ka soo daahiriyo maxaa yeele meesha imtixaanka dhacaayo waa layskala shaandhaynayaa liyabtaliya kumalla inuu idin jarribow dha ilaahay wala wallaahi qad xaqeeqahayo dha ilaahay cafaa alla waa cafiye cankum xaggiini waxaa samayseen waa laydinka cafiye hadda intaas markii looga soo warramay wixii ay dhigeen aayaddan aakhirkeeda ilaahay wuxuu ku sheegayaa alla subxaanahu watacaala inuu cafiye walaqad xaqeeqaha yuu dha ilaahay cafaa cankum alla waa idin cafiyow dha ilaahay wixii idinka dhacay ilaahay waa idinka cafiye wallaahu allana duu fadlin fadli alle u saaxiiba weeye cala almu'miniina mu'miniinta lagu tasallo ilaahay kuu saaxiib weeye oo ilaahay sabbigiisa subxaana wa ayaa laydinkugu dhaartay wallaahu allayna ilaahay dii fadlin fadli allagu saaxiiba weeye cala almu'miniina mu'miniinta lagu tasallulo marka sidaasaa ilaahay subxaana wa tacaala sabbiga ilaahay ayaa laydinkugu dhaafay way idinka dhacay oo amarkii rasuulka calayhi salaatusalaam ood qaateena id tusciduuna walaa talcuuna calaa axadin warasuulu yadcuukum fii ukhaakum faasaadakum kaman bikam likay laa taxzanuu calaa maa faatakum walaa maa asaabakum allahu khabiirun bimaa tacmaluun wayku rasuulka ilaahay seydka maxamedka ahow amase waxa weeye khitaab laga dhigo lagu duhaynaayo mu'miniinta webtinii la yidhahdo saasaana sii fiicalaalihi mar haddii waxa weeye lala khidaabaayo mu'miniinta wixii markaasi kafiir wixii iska dhacay saasaa leyi oo waxaa la ishaaraya cidaana inay dalafun limahduufin ay taa weye waxaa isku ansaaysaa layidhi dalaf inay u noqoto ilaahay qowlkiisa weye oo markaasi waxa weeye takriir ah oo markaa waxay noqonaysaa takriiru xasaytum weye marka ilaahay wuxu yidhi subxaana watacaala alla waxa uu dhahay wadkuruu xasuusta muuminiinow in waqti yowda ilaahay tusciduuna aad fogaanayseen oo walaa talwuuna aydaan milicshanayna calaa axadin axad ugaa milicsanayno oo cid gadaal loosoo fiiray aan la ark walxaal an rasuulu maxamed ahna calayh salaatu wasalaam yadcuukuma idiin yeeraayo fii ukhraakum xaggiina dambe idinkuu yeeraayo fa asaabakum alla wuxuu idinku jawaabiyey daman murug ayuu idinku jawaabiyey oo biqamin maca qamin murug micgeed ahaatay likayla taxzanuu ayuuba ilaahay inaydaan tiiraayona calaa maa faatakum wuxuu idinka tegey oo qaniimaa iyo walaa maa asaabakum wixii idin asiibay oo qadri iyo haziime ah wallaahu allowdha ilaahay khabiirun alluu caalim ku ah weeye bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan caalim ayuu ku yahay hadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanau watacaala uu uga warramayaa qaswadii uxud wixii dhacay markii waxaa weeye la cararay oo waxa weeye dagaalka laga baqaayey sida maxa weeye loo cararay oo waxa weeye aan maaragtay laysu ogeyn oo cid walba hortiisa iyo naftiisa ula cararay ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga warramaya ayadoo arrintaas ahlu lagula khidhaabayo marka alla wuxuu yidhi waxaad xigtiinowdha ilaahay id waftu tusciduuna ayuudha ilaahay aad fogaanayseen tusciduuna fil ardi weye arladaad ku fogaanayseen haarigiina weye arlada markaad ku fogaanayseen adinkoo waxaweeye cararaayo weye oo dagaalka ka cararaayo oo walaa talnayna aydaan milasanayna calaa axadin axad ahad cid cid fiiraysa iska jiri walba naftiisa uu la baqanayo walaa tallawna ayuuba ilaahi subxaana watacaala aydaan milicsanayna calaa axadin axad aydaan milicsanayna oo qof qof fiirinaysa iska jiri ninbaa naftiisa inuu baxsado uu doonaayo war rasuulu rasuulkii maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam ayuuba ilaahay yadcuukum idiin yeelaayo fii ukhraakum xaggiina damu idinka yeelaayo wal amwaal xalay karaa meeshaan wal xaal a rasuulu rasuulkuna ayuuba ilaahay yadcuukum u idin yeeraayo fii ukhraakum xaggiina dambe u idinkaga yeeraayo oo waxaa weeye min waraa'ikum iyo gadaashiina idinkaga yeeraayo oo marka uu leeyahay ilaya cibaadallaahi ilaya cibaadallah ilaahay addoomankiisa iga soo laabta iga soo laabta uu nabigu leeyahy alayhi salatu wasalaam arrinkana waxaa weeye aada iska ordaysaanoo xagaa wax gadayayseen warasuulu rasuulkuna yadcuukum u idin yeeraayo fii ukhraakum xaggiina dambe u idinkaga yeeraayo ah, oo markaa saas idinka waxaa weeye gadaashiina idinkaga yeeraayo marka hadda sidaas bal xasuustow dheh ilaahay oo adinku waxa weeye waxaad samayseen fiiriya fa asaabakumowdha ilaahay alla wuxuu idinku sawaabiyey idinku jaasiyey rammanowdha ilaahay murug kamigaa wara waxa weye waa hajiimadu dhacda weye fa asaabakum macnaha waxa weeye fajaazaakum ayuu macnaheedu taa weye oo marka hadda waxa weye muraadkan meesha waxaa loola jeedaa fa asaabakum weye markaasi waa mutlaqulmujaazaada layi ee tawawgu waxa weye maa yakuunu fii nabiil alacmaal asaalixa ayaa tawawgu noqdahaa yidhi tawawna waxa loogu magacaabaa layidhi caaqibadiisa ayaa waxaa layidhi maxmuudaha layidhi faataabakum alla wuxuu idinku jawaabiyo halla idinku jaasiyey qamin murugowdha ilaahay oo ay keento haziimadii dhacday oo biqamin maca qamin weeye baadan macyo laga dhigo faataabakum alla waa idin jaasiyey qaman murug ayuu alla idinku jaasiyey oo biqamin maca qamin murug micgeed ahaad waxaa kaloo la yidhaahdaa bacdaa in laga dhigo sababiye weeye fa asaabakum alla waa idin jaasiyey haman murug ayuu idinku jaasiyey biamin bisaabi hamikum weeye murgintiina sababkeedo arasuula rasuulka aad murgiseen rasuulka calayhi salaatusalaam markaad ku murgiseen mukhaalafo ayaa ilaahay subxaana watacaala adinkana murug idinku jaasiye weye ah, waxaa kale la yidhaha bacdaanu bimacnaa carana way noqotaa fa asaabakum alla waa idin jaasiyey haman murugow dha ilaahay biqamin calaa qamin weye murug korkeeda aat oo hadda labada murugood midda hore waxaweye waa haziimada midaan kalantoodna waxaweeye fawsu lkhaniima waaye khaniimadii la waayey khaniimadii loo ordaayey oo meesha laga waayey marka waxay noqotay laba murugoodaa meesha ka timida maxaa yeele ilaahi wuxu yuri subxaana watacaala wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayaxfu can kasiir alla wuxuu yihi subxaana watacaala wixiidan asiiba oo musiibahu dha ilaahi xubinaa kasta weydiis moodaah waxa waxawey waxaaweeye waxa idinku aad kasbatiin ayaa u taaba haddana ilaahay subxaana watacaala wayaafican kasiiran buudha ilaahay wax badanna alla weydinka cafinaya oo hadda inta ilaahay subxaana watacaala addoomankiisa u dhaafaayo taasaa markaasaa kasiir badan weye macnuhu marka waxaa weeye asaabakum kaman biqamin weye liajli xusnikum calaa fawti alghaniimati wa calaa qadli asxaabikum taasna waa la yidhahdaa marka sidaas ayaa waxa weeye murugu idinkuu dhacday waana murugta laydinkuu dhiiro ilaahay leeyahay likaydaa taxzanuu inaydaan tiiraan yoona likaydaa taxzanuudan waxay ku tacalluuqataa liga cafaa ama asaabakum oo maxaa cafaa dee lagu tacallujiye waxaa leeyahay aayadda horaa loola noqonayaa walaqad cafaa cankum alla waa idin cafiyey marka tadtumuu waxaad korteen oo qaswadu uxud aad ku samayseen ilaahay waa idinka cafiyey likay laa taxzanuu inaydaan fiiraayo ka burgina calaa maa faatakum in idinka foogay oo qaniimaa iyo walaa maa asaabakum way idin asiibay oo qadri iyo hajiimaa wey waa marka waxa weeye saylaadaas lagu tacallujiyo cafaa waa maaragtay banaanta iyaduna haddii kalanta waxaa lagu tacalluji karaa layidhi fa asaabakum wey oo alla waa idinka waayey qanan biqanin likay laa wey sidaa la ysaga marka hadda suuqii dhib ka qaadanaysaa labadasa inay banaanta inaad ogaatid weyi likay laa taxzanuu ayuu dha ilaahi subxaana watacaala inaydaan maaragtay tiiraanyoona oodan ka murgina calaa maa faatakum wixii idinka sugo qaniimaha maxaa yeele haddii waxa weeye murug kala ay timiday oo meeshii dhibaata ay timiday waxa weeye waxaa meesha baaba-ayo murugti laga murgaayey murugti laga murgaayo qaniimo maaragtay weynteedi ayaa baaba'aysa maxaa yeele mid ayadu ka daranaa meesha timidhay oo waxaa yeele dil iyo maaragtay dhibaato kale ayaa mee simeeyo cid markaasi waxa weeye hasiima ay dhacdo taasaa ka dhibaato badan weye iyo walaa ma asaaba kumawdha ilaahay waxaydan asiibay ayuu alla dhahay waxaydan asiibay oo qabli iyo haziimaa inteeda ugu murgin wey iyo walaa ma asaabakum maxaa yeele wixii markaasi qabli iyo haziimaa heedni waa weeye murugtoodu way ka baaba'aysaa calaa maa faata kuma idinka tugowna ilaahay iyo walaa maa asaaba kuma idina siiray wallaahu hallowna ilaahay khabiirun allii caalimkaah weeye oo baadinka warqaba ah bimaa tacmaluuna waxaad camal falayseen ilaahay caawin ayuu ku yahay wallaahu allowna ilaahay khabiirun allii caalimkaah weeye bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiin markaasuu ilaahay subxaana watacaala midka mukhliska ayuu qowrkiis ka daahirinayaa maxaa yeele waxaa kamid ahaybaa weye asxaabta gaar ahaan raggii rumaadda ahay oo jadalka wuxuu dushiisa la saaray oo nagu halkaa naga ilaaliyo uu yidhi haddaan guulaysanaha noo imaana haddii nalaka guulaysanaha noo imaana amarka nabiga sidaas ah marka waxaa kamid ahay baa layidhi qof laazimay meelkiisi oo ciisa kasoo dhaqaaqay waxaa kaloo kamid ahay baa layidhi dadku nabiga la joogana calayhi salaatu wasalaam dadaan ayaguna meeshooda ka tegin ayaa kamid ahay ragga aan dhaqaaqinoo nabiga ka dhaqan waxaa kamid ahay saxaabiga jaliilka oo casharatu mubashariin biljanna kamid a dalxata ibnu cubaydillahi dalxata ibnu cubaydillaahi waxaa kamid a mid sugnaaday lawlaa qalabatul wey haddaan gaaladu qaalib ahaa lahayn kuwa sugnaaday ayaguna waxa weye laba iyo toban waaya la yidhi amase waxaa weeye laba iyo toban ay ahaayeen haddii hal laga reebo kow iyo toban waaye cabdullaahi eh, laga reebo dalxase eh, ibnu cubaydillaahi ama sideed iyo tobanay ahaayeen haddii laga reebo eh, maaragtay dalxasan ibnu cubaydilahna tageesuba ay noqonaya waxaa kamid ahaa layidhi dad markaas si cararay khawfan min alqabi ayagoo dil ka baqaaya waxaa kamid ahay baa layidhi qof cararaybaala bilowga horeba reebhaar hajiibatlmuminiin weye bilowga hore kuwa cararay waxay ahay horaan soo marnay munaafiqiintay ahayen marka qadiyadaasna ilaahay banaankou soo dhigay waana saliixiyo ilaahay munaafiqiinta weye laakiin muuminiinta waxaa layidhi ayaga nafsiga waa u noqday ilaahay subxaana watacaalana xumaantooda waa ka afiyey oo sidaas ayay maaragtay muminiintu waxay ka heleen guul weyn ayay ka heleen oo hadda waxaa weeye ma loo nisbaynaayo asxaabu rasuulilaahi hajiimo loo nisbay maayo ee waxyaaba oo waxaa lagu tilmaamaa inkisaas ayaa la yidhaha ayaa ku dhacay saasaa sii fiicanay culimmadu dhihi jireen meeshii laga dhihi lahay waa la jebiye meeshii laga dhihi lahay ee maaragtay faqad hajama maaragtay faqad hajamati saxaabatu meeshii laga dhihi lahay faqad inkashafati saxaabatu in yidha ayaa fiicanaa oo macnaha meeshaas kutubta badana ay qurayaan ay qaar qurayaan macnaha haziime ay ka cabirayaan waxaa laga cabiraa inkishaafaa laga cabiraa maxaa yeele waxa weeye arrintaasi jab ma aysan haynin markii yihaha xaqiiqada jab aysan haynin laakiin waxa weeye waxaa maaragtay arrintaas loogugu canaantay walaha ayaga ka dhacay oo markaas ilaahi subxaana watacaala inay iska ilaaliyaan loogaga canaananaayo iyo in ilaahi subxaana watacaala dadka uu kala saaro munaafiqiinta iyo muuminiinta mukhlisiinta la kala ogaado marka casarkeenu intaas ayuu ku ogyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu